بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد waxaanu qaadanaynaa taabiciga lagu magacaabo alxasan albasriy xasan albasri baanu qaadanaynaa kayfa yadil say u dhumayaan qowmun qowm fiihim dhexdooda uu ku jiro midla alxasan albasriyu xasan albasri oo kale ma qoom xasanulbasri oo kale laga dhex helahayo oo ninkan uu ku dhex jiraa dhumaya miya waxaa sidaa yidhi maslamatu bin cabdilmelik jaa'a waxaa yimid albashiiru bishaareeyihii ayaa yimid yubashir asagoo u bishaaraynaya azawja annebiyi nebiga sawjadiisii ummu salama ahayd bianna mawlaataha addoonteedii gabadhii mawladeedii ahayd oo ay xoraysay khayrata khayro la odhan jiray qad wadacat inay dhigtay xamlahaa uurkeedii inay dhashay macnaha wa waladat ayna dhashay ghulaaman wiil ayaa loo soo sheegay oo sawjadii nebiga umu salamo ahayd ayaa waxaa jirtay gabar khayrata la dhaho gabar la yidhaahdo khayra oo ayadu ay xoraysay inay wiil dhashay jaa'a albashiir bashiirkii baa yimid bishaareeyihii ayaa wuxuu ayaa yimid yubashiru asagoo u bishaaraynaya zawja annebiy nebiga xaaskiisii ummu salamo ahayd bianna mawlaa bianna mawlaataha mowladeedii naagtii ay iyadu xoraysay mowlaheedii ahayd ama addoonteedii khayrata khayrta la odhan jiray qad wadacad xamlaha inay uurkeedii dejisay wa waladat ayna dhashay khulaaman wiil fahamarat ilfarxatu farxaddii waxay ka buuxsantay fuaada mi اmminiin umi اlmu'miniin laabteedii ridwaan اllaahi calayha raadi ahaashada alla korkeeda ha ahaatee waaxa اlbishru waafaxa waxaa ka soo burqaday albishru farxadiina calىa muxayaahaa wejigeedii wejigeedii ayaa farxad ka soo iftiimay wejigii annabiili quruxda badnaa alwaquuri waquurka ahaayo culayska saarnaa culays fiicnaan ah amase waquurka u saaxiibka ahaayo wejigeedii la saaray oo lagu cusleeyey wanaagga wejiga ayaa farxad ka soo baxay wabaadarad way degdegtay oo fa arsalad waxay u dirtay rasuula rasuul ayay u dirtay liyaxmila si loo soo qaado ilayhaa xaggeeda in umusalamo xaggeeda loo soo xambaaro alwaalidata hooyadii wax dhashay khayrta ahayd iyo wa mawluudaha canugii ay dhashayba ayada io canugeediiba ii keena bay tidhi litaqtadiya say ugu dhammaysatay ugu gudato fatrata nifaasi xilliga nifaaska waa umusha fii beytihaa gurigeeda inay gurigeeda ku umul baxdo oo ay ayadu umusha ka bixiso saasay markaa doontay rasuul bay u dirtay liyaxmila ilayha si xaggeeda loogu soo raro loogu soo xambaaro umusalame xaggeeda alwaalidata waalidadii wax dhashay iyo wa mawluudaha kii ay dhashayba litatadiya say ugu gudatay ugu dhammaysato fatrata nifaasi xilliga iyo wakhtiga nifaaskee umusha ah fii baytiha gurigeeda faqad kaanad waxay ahayd khayr khayrta waxay ahayd afiiratan mid afiirad ah casiisad ah laday umu salama umu salama agteeda gabar casiisad ka ah bay ka ahayd xabiibatan xabiibad bay ahayd mid la jecel yahay ilaa qalbihaa qalbiga umu salama wa kaana biha waxaa u sugnaa umu salama lahfatan farxad iyo wa tashawuqin hilow farxad iyo hilow ay u qabtay liru'yati waliidihaa weliidkeeda inay aragto albikri ee cusbaa yaraa weliidka ay dhashay iyo canugii yaraa ay dhashay aragti ay aragto yay umusalamana lahfi iyo tashawuq ay u qabtay waa hilow iyo farxad wamaa huwa maba ka soo wareeganba ilaa qaliilu markay rasuulkii adeeggii ay u dirtay ilaa wax yar maahane xataa jaa'at ilaa ay timid khayratu oo taxmilu xambaarsan tiflahaa canugeedii yaraa calaa yadayha gacmaheeda ku wadataa ilmo yarka ilmuhu markay yar yihiinoo xilliga dhabarka laguma xiri karo sintana lama saari kare gacmaha lagu qaadaa ilaan waa if haddii dhabarka la saarana wuu ka dhacayaa ma xamili karo idan waa in gacmaha saa loogu qaado calmuhu marka ay yar yihiin litaxmil taxmilu ayadoo xambaarsan iflaha tifligeedii canugeedii khayrta calaa yadayhaa gacmaheeda falammaa waqacad markii ay dhacday caynaa ummi salama ummi salama labadeedii indhood cala ifli kii yaraa markay indhaha ka qaadayba oo ay indhaheedii ku dhaceen imtala'ad waxaa buuxsamay nafsuhaa nafsadeeda unsan wehlid bihi canuga ay weheshato iyo wairtiyaaxan lahu farxad ay ku faraxsay ku irtiyaaxan tahay inay ku irtaaxdo isla markii canugii ay aragtayba wehel baa ka buuxsamay qalbigeeda iyo raaxo canuga ay ku raaxaysanaysa faqad kaana wuxuu ahaa alwaliid asagiir weliidkaa yaree la dhalay qasiiman wasiiman wiil qurux badan buu ahaa qasiiman wasiiman buu ahaa qasiiman wasiiman waa jamiilan xusnu lwaj wejigiisu aad u qurxoon yahay bahiya alcati aragtidiisu ay aad u xeel dheer tahay bahiy ay quruxsan tahay aalcata alcadiisii eegmadiisa taama alkhilqati abuurkiisuna dhammaystiran yahay wiil wuxuu ahaa khilqadiisa iyo abuurkiisa uu taam yahay yamla'u wuxuu buuxiyaa cayna mujtaliihi ka arka indhihiisa kiisaa u fiiriya indhihiisii way buuxsamahayaan cano kaamil ah haddana qurux badan caato aan ahayn oo qindhaha buuxiya kaasuu markaa ahaa waya'sir wuxuu qafaalanhayey fu'aada raa'iihi midka eega oo soo daya laabtiisa ninkaana wuu qafaalanayaa isla markii wuu jiidanayey uma kadib iltafat way eegtay ummu salama ilaa mowlaatiha mowladeedii bay eegtay waa khayrte wa qaala waxay tidhi asammayti ghulaamaki ma magac ma u bixisay wiilkaaga yaa khayra khayrtee canugaagii ma magacawdoo magac ma u bixisay asamayti ma magac bixisay oo ma ugu magac dartay khulaamaki wiilkaaga yaa khayrta faqaalad waxay tidhi kallaa yaa ummaa ooya maya mayay tidhi magac uma bixinin laqad taragtu waxaan uga tegay daalika arrintaa magac bixinta ah laki adiga litakhtaarii lahu saad ugu doorto asaga min alasmaa'i magacyada xaggooda maa tashaa'iina waxaad doonto hooyo adaan kuu dhaafay tiri u bixi magaca faqaalad waxay tiri umusalamana nusamiihi waanu magac dhigaynaa oo waan ugu magac daraynaa calaa barakati illaahi alxasana xasan baan u bixinaynaa bay tiri canugani waa xasan uma ka bacdi rafacat yadayha gacmaheedii bay kor u qaaday umu salama wadacad lahu waxay ugu ducaysay canugii yaraa bisaalixi ducaa ducooyinka kuwa ugu fiicfiican laakina alfarxata laakiinse farxadii bilxasani xasan lagu farxay lam takhtasir kuma aysan gaabnayn oo kuma akayn lam takhtasir calaa beyti ummi اlmu'miniin mu'miniinta hooyadood waa umu salame ridwaanullaahi calayha raadi ahaashooyinka alle korkeeda ha ahaatee gurigeeda keliya kuma qaas ahayn wa innamaa shaarakahaa waxaa la wadaagayo la qaybsanaya fiiha gudaheeda beytun aakharun guri kale oo min buyuuti almadiinati magaalada madiina guryaheeda ka mid ah guri guryaha madiine ka mid ahaa farxaddaasi lala qayb qaatay kee ahaa huwa baytu saxaabi waa saxaabigii gurigiisa aljaliili sharafta iyo wanaagga badnaa waa zayd bin thaabit waa kaatibi waxyi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam waxyigii rasuulka ku soo degi jiray karaanigii iyo kaatibkii qori jiray daalika arrintaana waxay tahay ay gurigaana looga farxay waxay tahay anna yasaaran ninka yasaar lagu magacaabo waa waalida sabiy sabiga aabbihii kaana mawlan mawle ayuu lahu asaga u ahaa ninka lagu magacaabo zayd aydan sidoo kale sida umu salama ay khayro uga ahayd ee mawla ya zayd ibnu haabitna waxaa mawla u ahaa ninkaa lagu magacaabo zayd ibnu haabit waxaa xoreeyey asagana yasaaran ninka yasaar ninka lagu magacaabo ayaa mawlo ahaa zayd buu markaa u ahaa idan labadaa guriba farxaddu way wadaageen wa kaana min aahari الnaasi wa kaana yasaar wuxuu ahaa min aahari الnaasi dadka midka loogu cizi badan yahay cindahu zayd agtiisa wa xabbihim ilayhi midka loogu jecel yahay dadka oo dhan xaggiisa ayuu ahaa daraja wuu kobcay ama waa barbaaro wuu koray alxasan xasan bin yasaar ninkii lagu magacaabayey khayrto ay dhashay alladii kaasoo curifa loo aqoonsaday fii maa bacdu markaa kadib bilxasani albasriy xasankii albasri loo nisbeeyey fii beytin buu ku barbaaray guri oo min buyuuti rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam guri guryaha nebiga ka mid ah ayuu ku barbaaray warubi wuxuu ku koray fii xijri zawjatin zawjad dhabteeda oo min zawjaati الnebiyi nebiga xaasaskiisa ka mida sala allahu calayhi wasalam waa nasiibsadayoo gurigii nebigu ku barbaaray gabar nebiga uu qabay oo zawjaadka rasuulka ka mid ahayd dhabteedii xijrigeedii ama barbaarinteediina waa ku barbaaray hiyo ayadu waa hindu binti suhaylin gabadha lagu magacaabo almacruufa caankana ku ah biummi salama waayo umu salama magaceedu waa hinda bintu suhayl umu salama iyo magacaas iyo umu salama magacaasaa ka qaalib noqday oo ka adkaaday wa umu salama umu salama in kunta laa taclam haddaad tahay midaan garanaynin hadda garo kaanad waxay ahayd min akmal nisaa'i alcarabi caqlan xagga caqliga dumar ka carab midda ugu dhammaystiran wa awfarihinna midda ugu badan fadlan xagga fadliga waa ashadduhinna midda ugu daran bay ahayd xasman xagga go'aan qaadashada kamaa sidii kaanad ay ahayd oo kaleba min awsaci zawjaati rasuuli rasuulkii alkariimi sharafta lahaa sala اllahu calayh wasalam zawjaadkiisa kuwa ugu badan cilman xagga cilmiga awsac midda kuwa ugu ballaaran xagga cilmiga wa akarihinna kuwa ugu badan bay ka mid ahayd xaasaska nebiga riwaayatan canhu ka waritaan xadiis laga wariye rasuulka xadiis xaggiisa xayu meel rawad ay ka warisay umu salama can الnebiy nebiga xaggiisa salawaatu ullaahi calayhi ثalaaثa miئatin saddex boqol wa sabcatan wa ثamaaniina siddeetan iyo toddoba xadiiثan oo xadiis ah saddex boqol iyo toddoba iyo siddeetan xadiid yay rasuulka ka warisay sala allahu calayh wasalam wa kaanad waxay ahayd ilaa daalikay maca daalika kulli intaasoo dhan ayaduu ay jirto min annisaa'i alqaliilaat dumarkii yaraa annaadiraati farakutiriska ahaa eh, annaadiraati lawaati kuwaasoo yaktubna qori jiray fi ljaahiliyati xilligii jaahiliga gabdhaha annagoo aan dhahno ciyaal iskuulka ee wax yaqaanee wax qoraa ilaan gabdhaha qaarkood wax ma qoraan waxna ma akhriyaan sidaa darteed waxay ka mid ahayd gabdhaha qaliilaadkaee ee farakutiriska ee naadirka ah kuwaasee qoraalka yaqiinay xilligii jaahiliga walam taqif kuma istaagin silatu sabiy canugii almaxduudi nasiiblowga ahaa ee nasiibka badnaayee dheefta u saaxiibka ah xiriirkii uu la lahaa biummi lmu'miniin mu'miniinta hooyadood umu salama cinda haada alxad xadkaa asaga ah in gabar ayada ay xoraysay oo addoommad u ahayd ay dhashay xadkaa keliya kuma istaagsanayn xidhiirkooda wa inama imtaddat way fogaatay ilaa abcada min daalika arrintaa wax ka fog bay usii fogaatay way fiday xidhiirkii xasan iyo umu salama ka dhaxeeyey fa kaiira maa waxaa badnaa kaanad inay ahayd khayr khayra inay ahayd ummu umulxasani xasan hooyadii takhruju inay baxdo min albeyti guriga inay ka baxdo liqadaa'i say usoo soo gudday u soo qabato bacdi xaajaati ummi lmu'miniin ummulmu'miniinta umu salama xaajaad iyo danaheeda qayb ka mid ah yay bannaanka u aadi jirtay ama suuqi wax uga soo gedaysaa ama arin ay u baahan tahay yay dibadda uga soo qabanaysaa fakaana tiflu kii yaraa alradiici ee naasnuuga ahaana yabkii waa oynahayey min juucihi gaajadiisu markaa la oynayaa ilan intay hooyadii maqantae naas buu u baahan yahay mar allaala markay soo daahdo ama baahi ay qabato ayadoo maqan waa oynayaa marka wayashtaddu waxaa adkaanayoo darnaanayey oo hintiisa fata'khuduhu umu salamata umu salama way soo qabanayso waxay saaraysay ilaa xijrihaa dhabteeda wa tulqimuhu waxay afka u gelin jirtay fadiyaha naaskeeda e, e, litusabirahu inay ku sabar geliso bihi asaga way ku sabar gelinaysaa ilan dadka qaarkood way sameeyaanoo hooyooyinku markay baxaan ayeeyayaalka intay qabtaan bay naaskooda afka u geliyaan canowga intaa waxay rabaan in lagu sabar geliyo litusabiruhu eh, bihi wa tucallilahu inay ku maaweeliso can khiyaabi ummihi maqnaashaha hooyadii ay maqan tahay fa kaanat waxay ahayd lishiddati xubbihaa jacaylka ay umu salama u qabta darte adkaanteeda iyaahu canuga yadurru mid u soo qubta hadyuhaa naasaheeda labanan canaba uga soo daadan jiray saa'iqan soconaya fii famihi afkiisa fayaradacuhu sabiyu canugii saasay marka uu ku nuugahayay ooy ku nuujin jirtay wayaskutu calayhi waana ku aamusaayay qadari amar ilaahay inta naasadeeda caana uga soo baxo yaa canugii yaraa ee xasana intuu jiqo oo caanihii uu wax ka cabo ayuu aamusi jiray wa bidalika sidaa darteed hadad way noqotay umu salama umman hooyay lilxasani u noqotay min jihatayni laba jiho laba jiha bay hooye uga tahay markaa fa hiya ummuhu waa hooyadii biwasfihi axad almu'miniin صife iyo صifo ahaan oo mu'miniinta mid ka mida uu ka mid yahay xasan mu'miniinta dhammaantood xaasaska nebiga hooyooyin darajadooday u taagan yihiin wa aswaajuhu ummahaatuum sida ilaah yidhi subxaana wa tacaala xaasaska nebiga waa hooyooyinkiina sidaa darteed baa mu'miniinta waxaa ka mamnuuc ahaa in xaasaska nebiga ay guursadaan haddii nebiga dhinto sala اllahu calayh wasalam waa idinka mamnuuc walaa an tankixuu inaad nikaaxsataan aswaajtiisa iyo xaasaskiisa min bacdihi abadan buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala mar haddii nebigu dhinto xaasaskiisa inaad guursataan waa idinka mamnuuc waayo waa xaasaskiisii oo jannada xaasas ugu ah idinkana darajo mu'miniin hooyooyin hooyooyin ah ayay markaa idiin taagan yihiin marka jihadaasi hooyay uga tahay wahiya ayadu ummuhu waa xasan hooyadii min arradaaci aydan xagga nuugmadana rabac bay marka waxay uga tahay hooyo hooyay markaa u tahay waqad ataaxat waxay u suuro gelisay asilaatu alwaashijata silaadkii xiriirkii adkaa ee bayna ummahaati almu'miniin mu'miniinta hooyooyinkoodii ka dhaxeeyey iyo wa qurbi buyuuti bacdihinna min bacdin dhowaanshaha guryahooda qaarkood qaarka kale uu u dhow yahay xiriirkaa adag waxay u suuro lilghulaami asaciidi wiilkaa saciidkee liibaanay an yataraddada inuu ku laablaabto can haadihi albuyuuti kullihaa guryahaasoo dhanna marna gurigii musallimuu gelayaa waa ka baxayaa kii safiyuu gelaya waa ka baxayaa kii caaishuu aadayaa macnaha waxay u suuro gelisay xaasaska nebiga guryahooda oo dhan inuu markaa ku laalaabto inuu markaa ku laalaabto mid kasta oo ka mid ah uu markaa galo taasay markaa u suuro gelisay iyo wa an yatakhallaqa inuu ka caada dhigto u ka akhlaaq dhigto biakhlaaqi rabbaatihaa barbaadiyaalkooda rabbaatihaa waa gabdhihii guriga joogay wax barbaarinayay jamiican dhammaantood akhlaaqdooda inuu ka akhlaaq dhigto wa an yahtadiya inuu ku hanuuno bihadyihinna dumarka hanuunkooda hadyiga iyo toosnaantii ay ku socdeen inuu ka dhaqan qaato waqad kaana wuxuu ahaa xasan kamaa yuxadiثu can nafsihi sida uu nafsadiisu ka sheekeeyeyba yamla'u mid ka buuxiyey haadihi اlbuyuuta guryaha bixarakatihi addaa'ibati dhaqdhaqaaqiisii daa'ibka ahaa joogtada ahaa ilaan ilmuhu markay yaryar yihiin socodku kama daalaan xagga u socdaa xaggaabuu aadaya waxbuu tuurayaa bacdamay sidaa tahay xasan wuxuu ahaa mid nafsidiisaba ka sheekeeyey guryihii xaasaska nebiga oo dhan xarakadiisii buu ka buuxiyey daa'imka ahayd wayuturicuhaa inuu ka buuxiyey bilaacibihi cayaartiisii annashiid ila ciyaalka markay yaryihiin way ciyaar badan yihiin wayna u firfircoon yihiin cayaarta cayaartiisii firfircoonida lahayd xataa inay wax cunaan waxay ka doorbidaan inay ciyaaraan marka taasna wuxuu ka buuxiyey guryihii xasiska nebiga xataa innahu ilaa asagu kaana uu ahaa yanaalu mid gaara oo qabsada suquufa buyuuti ummahaati lmu'miniin mu'miniinta hooyooyinkoodii guryahooda saanqaafkiisii wixii dusha ka saarnaa biyadayhi labadiisa gacmood wahuwa yakfizu markaasuu garaacayaa fiihaa qafazan garaacitaan waa kawinaya ciyaalka markay wax qabtaan dhulkay ku garaacaan waxay qabtaan waxay arkaan bay ku dhuftaan taasuu markaa ugu ciyaaraya waa kawinaya oo waa garaacaya dalla alxasanu xasan wuxuu noqday yataqallabu mid ku gadgadooma fii haadihi اljawaan jawigaa kaa ah alcabiqati lagu udgiyey oo lagu carfiyey biطuyuubi الnubuwati nebinimada diibkeeda guryaha nebinimada diibkeeda ka udgahaya almuta'alliqa ee bidhaamaysa bisanaaha iftiinkeeda iftiinkii nebinimada ka iftiimaya kaasuu ku gadgadoomahayey wayanhalu waxa uu ka cabay min tilka almawaaridi makaano arooryaalka alcadabati ee biyaha macaan allatii taasoo xafalad koobtay biha ayada buyuut buyuuti ummahaati اlmu'miniin mu'miniinta hooyooyinkoodii guryahooda koobtay ayuu aad iyo aad uga cabay ilan gabdhihii nebiga axaadiisyo badan bay hayeen waxay ahaayeen dad akhlaaq macaan dadka bara marka taana wuu cabay wayatatalmad wayatatalmadu wuxuu talmiid u noqday oo macallin oo arday u noqday calىa aydi kibaari الصaxaabati صaxaabadii waaweynaa gacmahooda fii masjidi rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam masaajidkii nebigee madiina xayثu meel rawa oo wax ka wariyey can cuثmaan bni cafaan وcali bni abi طaalib وabi muuسى الأشcariي وcabdاللaahi bni cmar وcabdاللaahi bni cabaas وanas bni maalik وjaabir bni cabdiلlah iyo وغayrihim وغayrihim wixii ka soo harayba rag cajiib badan buu la kulmay saxaabadii ajilladoodii kuwoodii ugu waaweynaa ayuu wax ka qaatay laakinahu laakiinse cabdullah ee xasan uulica waxaa la jeclaysiiyey akhara maa uulica inta la jeclaysiiyey waxaa ugu badnaa biamiiri اlmu'miniin cali bni abi aalib radia allahu canhu cali buu eed ula dhacay cali buu aad uga helay faqad raacahu minhu waxaa xaggiisa ka cabsi geliyey salaabatuhu adaygiisa sida uu ugu adadkaa cali fii diinihi diinkiisa wa ixsaan iyo wanaajinta licibaadatihi cibaadadiisa uu wanaajinayo wasahaadatuhu faraka qaadkiisa ama ka tegitaankiisii nacaybkii uu cali necbanaa biziinati اdunyaa adduunka ziinadeedii wa suqrufihaa dhalaalkeeda quruxda adduunkii dhalaalkeeda ayuu ayaa ayaa cab ayaa cabsi gelisay macnaha taasuu aad iyo aad ula yaabay waaye wakhalabahu waxaa soo jiitay minu xaggiisa oo qafaashay cali xaggiisa bayaanuhu caddayntiisii almushriqu ee iftiimaysay cali wuxuu aa ah nin bayaan u saaxiib ahoo wacdiga caddeeya iyo hadalka wa xikmatuhu xikmadiisii ayaa jiidatoo qafaalatay xasan albaaliqatu ee xeelka dheereed wa aqwaaluhu hadalladiisii aljaamicatu ee jaamica ahaa hadal yar oo wax kulmiya faham badanna dadka tusiyuu ku hadli jira cali iyo wacidaatuhu wacdiyaalkiisii allatii taasoo tahuzu dhaqaajin jirtay alquluuba qalbiyaalka hazan ruxitaan cali waa wacdinayaa markuu dhaho quluubta dadka ayuu gilgili jiray wuxuu waa mid quluubta haziyo oo ruxruxa hazan ruxruxitaan ama gilgilitaan fatakhallaqa wuxuu ka akhlaaq dhigtay xasan biakhlaaqihi cali akhlaaqdiisa fi اtuqaa wاlcibaadati xagga cabsida iyo cibaadada xagga cabsida iyo cibaadada wanasaja wuxuu maray ee uu qaaday calaa min waalihi ariiqiisii dariiqii cali uu ku socday ayuu xasanna maray fi lbayaani xagga fasaaxa ee caddaynta xujada iyo wacdiga la caddeeya iyo walfasaaxati xagga fasaaxada labadaba walammaa goortii balaqa uu gaahay alxasanu xasan arbacata cashara afar iyo toban rabiican oo gu-ood min cumurihi da'diisa afar iyo toban sano waayo macnaha cumrigiisii markii uu gaadhay oo wadakhala uu galay waa xasane fii madaakhili rijaali ragga gelitaankooda raggu meeshay ku ragoobaan oo laga yaaba inay waxoogaa noqdaan niman rijaal iyo dhallinyaro soo koraya ah ayuu gaadhay intaqala wuxuu u soo guuray maca abawayhi asaga iyo aabbihii iyo asagaba ilaalbasrati basray u soo guureen madiinuu ku dhashay laakiin basray u soo guureen wastaqarra fiiha basre ayuu la degay maca usratihi asagii usradiisa usradiisii familkiisii meeshay degeen wa min hunaa meeshaasaa nusiba waxaa loogu nisbeeyey looguna magac qabtay alxasanu ila albasrati basre xaggeeda meeshaa basre uu degaa magaca uga baxay wa curifa bayna annaasi dadka beenkooda wuxuu macriif kaga noqday bilxasani albasriyu xasan albasri xasan albasri ayaa loogu magac darayo xasan xasan haddaa dhaado qof taqaano ma laha war xasanulbasri baa rabaa haddaa dhahdana waa kaasaa lagu leeyahay marka dadkii saasay eh, eh, criif ku noqday oo macruuf ku noqday wa kaanat kaanad waxay ahayd albasratu basra yowma maalintii amaha uu u soo dumay uu yimid alxasanu xasan qalacatan qalacad bay ahayd saldhig bay ahayd oo min akbari qilaacin eh, saldhigyada kuwa ugu waaweyn alcilmi ee cilmiga laga barto fii dowlati اlislaam dowladda islaamka basra ayaa ugu badnaa meel cilmiga laga bartee laga qaato wa kaana masjiduhaa masaajidkeedii alcadiimu ee weynaana wuxuu ahaa yamuuju mid buux dhaafiyey mid aad u buuxsamoo hirhaya biman irtaxalla dadkii u soo guuray ilayha xaggeeda oo u soo rartay oo min kibaari saxaabati saxaabada kuwoodii waaweynaa ka mid ah wajillati taabiciyiin ee taabiciyiinta kuwoodii waaweynaa wa kaanat waxay ahayd xalaqaatu اlcilmi cilmiga xalaqaadkiisa meelaha cilmiga laga bartee la fadhiisto calaa ikhtilaafi alwaaniha asagoo midabyaalkiisu kala duwan yahay meeshaa naxwaa lagu akrinayaa meeshaa fiqi baa lagu akhrinayaa halkaa tafsiir baa lagu akrinayaa halkaa taariikh baa lagu akrinayaa kisaajidkii asagoo sida ah cilmiga calaa ikhtilaafi alwaaniha noocyadiisoo kala duwan tacmur mid camiray baaxaati اmasjidi masjidka barxadihiisa iyo wamusallaahu makaanu tukankiisaba meeshii lagu tukanaayey barxaddii la fadhiisanaayey kulli waxaa camiray xalaqaadkii cilmiga ay dadku baranayeen waqad lazima wuxuu ag fadhiistay uu laazimay alxasanu xasan almasjida masaajidkii buu laazimay wanqadaca wuxuu u go'ay ilaa xalqati cabdillaahi bni cabbaas cabdullaahi bnu cabbaas xalaqadiisii iyo meeshuu fadhiisanaya wax ka akrinaayey xabri ummati muxammadin sala allahu calayhi wasalam ummaddii nebi moxamed caalimkeedii baxarkii ummadda cabdullaahi bnu cabbaas waan soo marnay taariikhdiisu nin cajiib badan buu markaa ahaa wa akhada wuxuu ka qaatay xasan canhu cabdullaahi xaggiisa altafsiira tafsiir wاlxadiiثa xadiiثya wاlqiraa'aat qiraa'aadka noocyihiisii kala duwanaa kamaa akhada canhu suu uga qaatay xaggiisii wa can gayrihi gayrkiisaba alfiqa fiqiga wاlluqati luqada wاladaba kutubta adabta la dhaho wagayraha iyo kayrkeed iyo wagayrahaa xataa hadaa ilaa xasan uu noqday caaliman jaamican caalim cilmigii jamacsaday noocyadii cilmiga oo dhan buu isku darsaday faqiihan faqiih buu ahaa fiqah oo lagu kalsoon yahay haddaad cilmi barato fiqina aad barato dadkan aysan kugu kalsoonayn oo dhaqankaagu xun yahay wax badan qiimo yeelan maysid waa inaad fiqa noqotaa waa in lagugu kalsoonaadaayo ra'yigaagii hadalkaagii waxaad dadka u sheegto ay ku kalsoonaan karaanay qaadan karaan xataa hadaa caaliman jaamican ilaa uu noqday caalim cilmi jamacsaday faqiihan fiqa faqiih ahoo lagu kalsoonaaday fa aqbala annaasu dadkiibaa soo qaabilay calayhi xasan korkii yanhaluuna ayagoo qaadanayo kacabahaya min cilmihi cilmigiisa alghaziiree faraha badnaa cilmigii khasiirka ee faraha badnaaye burqanay u haystay yay soo qaabileen ayagoo cabhaya waltaf waxay soo dhoobteen waltafu waxay soo dhoobteenay isu soo ururiyeen xawlahu gaararkiisa yusiikuuna ayagoo u dheg raaricinayo dhegaysanaya ilaa mawaacidihi wacdigiisii allatii kaasoo tastaliinu lquluuba quluubta jilcinaysa alqaasiyatae qalalna quluubihii iimaanka ku jiray qayanaa iska daaye quluubtii qallashee macaasida qallajisay yuu jilcin jiray watasadiru qubaysay addumuuca indhaha ilintana alcaasiyata dadkii caasiyiinta ahaa dadka muttaqiinta ah iska daaye kuwii caasiyiinta ahaa yaa markii wacdigiisu dhagaysteen indhahoodu biyo ka soo qubanaayey wayacuuna xikmatuhu wayacuuna waxay xafidinahayeen oo ay dadkii ka xifdinahayeen ay xafidahayeen xikmatahu xikmadiisii allatii taasoo takhlibu alalbaabi takhlibu jeexaysoo dillaacinaysay alalbaaba cuquusha ama qalbiga xikmad cajiib badanoo ninkii dhegaysta qalbigiisa iyo lubbigiisii caqligiisaba dillaacinaysay taasay xafidaayeen wayata'assawna waxay ku dayanahayeen bisiiratihi dhaqankiisii allatii taasoo kaanad ahayd aطyaba mid ka udgoon badan min nashri اlmiski miskiga udugiisa nashriga waa uduga riixda miskiga catarka midka ugu carfoon badan waa miskige kaas oo ka caraf badnaa dhaqankiisii taana way ku dayanayeen walaqad intashara waxaa faafay amru xasan albasri xasan albasri amarkiisii fi اlbilaadi magaaladii bay ku faaftay wafashaa waxaa faafay oo fiday dikruhu xusitaankiisa magaciisa meel kasta in laga sheego bayna alcibaadi addoommada dhexdooda fa jacala alkhulafaa khulafadii waxay guda galeen walumaraa iyo madaxdiiba yatasaa'aluuna canhu inay isweyddiiyaan wayatasaqatuuna inay dabagalaan oo ay raacraacaan akhbaarahu akhbaartiisa xagguu joogaa waryaa noo keena saasay guda galeen madaxdii khulafadii xadaa waxaa sheekeeyey khaalid ibnu safwaan ninka lagu magacaabo qaala wuxuu yidhi laqiitu waxaan la kulmay maslamata bin cabdilmelik fi lxiirati xiira meesha la yidhaahdo ayaan markaa kula kulmay xiro ayaan markaa kula kulmay faqaala lii wuxuu ii yidhi akhbirnii war ii sheeg yaa khaalid khaalidow waxaad iiga sheekaysaa can xasan اlbasrati xasan fa innii anigu adunnu waxaan u malaynayaa annaka adiga tacrifu inaad taqaano min amrihi amarkiisa maa inaad ka og tahay laa yacrifu siwaaka siwahaagii qofaan adi uusan ka ogayn waxaad adiga ka taqaano qof ka yaqaan ma lehe bal xasan iiga warranba faqultu waxaan idhi buu yidhi ninkii khaalid ahaa aslaxa allaahu alamiira amiirka allah wanaajiyo ana anigu khayrun khayrun man baan ahay mid u khayr badan yukhbiruka kaaga khabroo kaaga sheekeeya canhu xagga xag xagga xasan xaggii bicilmin si cilmi ah si ogaal ahaan kaaga sheekaynayaa fa ana aniga jaaruhu deriskiisii baan ahay fii beytihi gurigiisa derisna waan ahay wa jaliisuhu la fadhiyihiisana waan ahay fii majlisihi golaha iyo meelaha uu fadhiisto wa aclamu ahli lbasrati basre ehelkeeda qofka ugu ogaanshaha badan bihi asagaan ahay fa qaala maslama wuxuu yidhi haatimaa cindaka keen wax agtaada ahaaday haye soo daa buu yidhi marka faqultu waxaan idhi buu yidhi innahu xasan imru'un waa shaksi sariiratuhu waxa u qarsoon ka calaaniyatihi waxa u muuqdoo kale ah ma yaqaana dadka afka wax uga sheega qalbiga ka xumaad oo qalbiga ka xamo qalbiga ka nac qalbigiisa iyo waxa uu sheegaayo waa isku mid sirtiisa iyo muuqaalkiisu waa isku mid waa sida loo baahan yahay ma inaad qofka afkana u macayso calooshana aad ka lacanado inaad afkana u qusasho laabtana aad xumaan uga qaado sidaa ma ahayne nin sariiradiisa calaaniyatii ay tahay wa qowluhu ka ficlihi qowlkiisa waa ficilkiisoo kale waxa uu qabanaya xasan iyo waxa uu sheegaayo waa isku mid buu yidhi idaa amara bimacruufin hadduu macruuf dadka amro kaana acmala annaasi bihi waa midka ugu dhaqanka badan asaga asagaa ku camalfalaaya wa idaa nahaa can munkarin munkar hadduu reebo kaana atraka annaasi lahu midka dadka ugu tegid badan waaye walaqad ra'aytuu waxaan arkay mustaqniyan asagoo ka kaaftoomay can innaasi dadka oo dhanba xaggooda zaahidan nacay bimaa fii aydiihim waxa gacmahooda ku jira wa ra'aytu nnaasa dadkii baan arkay muxtaajiina ilayhi inay asaga u baahan yihiin taalibiina ay dalbahayaan raadinayaan maa cinda waxa agtiisa ahaaday markii dadkii uu ka fogaado waxay haystaan uu nacay yay dadkii u soo baahdeen cilmiga uu markaa yaqaano taalibiina ayagoo dalbayuu doondoonaya maa cindahu waxa agtiisa ahaaday faqaala masramatu wuxuu yidhi xasbuka yaa khaalid xasbuka iska jooji jooji buu dhahay marka ila musiibadii lahaa hantaasaa nagu filana jooji kayfa yadilu qowman fiihim milu haada kaasoo kale qoom uu ku dhex jiro say u dhumayaan marka say u dhumayaan waa qalad waxay u dhumaan waa kibir waxay u dhumaan waa dulmi cilmigaasaa loo haayaa say u dhumayaan qoomkaasoo kale uu ku jiro walammaa waliya alxajaaj xajaaj markuu qabsaday bin yuusuf alhaqafiyu alciraaqa ciraaq markii madax markii uu tawaliyey wa tadaa ee uu ku xadgudbay fii walaayatihi maamulkeedii oo watajabbara uu ku kibray xajaaj markuu saa noqday kaana alxasanu اlbasriyu xasanu اlbasri wuxuu ka mid ahaa axad arijaali raggii mid ka mid ah alqalaa'ili ee farakutiriskee yaraa raggii qaliilka ahaa ee yaraa mid ka mid ah aladiina kuwaasoo tasaddow tasaddow ishortaagay liطuqyaanihi kibirkiisa dadkii u istaagay oo hor istaagay oo ka hortegey dhuqyaankiisii kibirkiisii ayuu ka mid ahaa oo wajaharuu la jahray ku dhawaaqay bayna annaasi dadka baynkooda bisuu'i afcaalihi ficiladiisa xumaantooda oo wasadacuu ku dhawaaqay bikelimati alxaqi kelimada xaqa ah wasadacuu la jahray bikelimati alxaqi fii wajhihi hortiisa intay hor istaageen yay dhaheen waxaad aad ku socotays waxba maaha jooji min dalika arintaa waxaa ka mid ah ana ajaaj ana alxajaaja xajaaj ayaa banaa wuxuu u dhistay linafsihi nafsadiisa binaaan dhismo fii waasita waasita meel la yidhaahdo meel waasito la yidhaahdo oo mutawasit ahoo bayna albasra iyo wakuufo dhexdhexaadkeeda ku taala yuu guri aad u qurux badan oo qowlado fara badan oo ayadoo kale aan la arkin ayuu ka dhistay falamaa markii faraqa uu ka faaruqay uu ka farabaxsaday oo ka fara bannaanaaday minhu gurigii dhiskiisa xaggiisa naadaa fi nnaasi dadkuu isugu yeedhay an yakhrujuu inay u soo baxaan lilfurajati waa la furayaa gurigii gurigii waa xarigii baa laga jarayaa macnaha in loo soo baxo calayhi dushiisa iyo wadducaa'i lahu in loogu duceeyo wax badanoo casumaadna wuu sameeyey ila waa nin madax ahee dadkii oo dhan buu isugu cudhay kaalay ha laga soo qayb galo xafladda gurigayga falam yasha ma uusan doonin alxasanu xasanna an yufawita inuu isfakiyo oo uu dhaafiyo isdhaafiyo calaa nafsihi nafsadiisa fursata ijtimaaci الnaasi haadihi kulanka dadka ee kaasay kulmayaan fursadda inuu fakiyo ayuu diiday dadkii waxay u baxayaan beriiskii iyo wixii la cuni lahaa iyo keeggii iyo faantadii laakiin xasan wuxuu isleeyahay cunitaanba shaqadiisa ma ahee war dadka meesha imaanaya ka faa'iidaysee laba xaraf iyo laba wacdii laba diin u sheeg fursad fiican buu u arkay aroosyaha marka lagu kulmo iyo xafladaha marka lagu kulmiy waa laga faa'iidaystaa alla kacabsi baa looga faa'iidaystaa markaadba aragta meel laysugu yimaado haddayba kuu suuragal tahay kelimad baa laga tuurtaa meel kasta oo ay tahay sidaa darteed ayaa xasan wuxuu damcay uu doonay inuusan fursadda isdhaafinin fakharaja ilayhim wuu u soo baxay dadkii yimid liyacidahum suu u wacdiyo wayudakirahum uu u xusuusiyo wayuzahidahum uu uga zaahidiyo uu u nacsiiyo bicaradi اdunya adduunka cardigiisii dhadhalaalkiisa wayuraagibahum inuu jeclaysiiyo bima cinda allaahi waxa ilaahay agtiisa ahaaday caza wajal war xarwadan iyo faatadaatu ka fiican baa jirtuu leeyahay war ogaada mar walbo ilaahay ka cabsada kan haddaad cuntaan xataa qalbiga ku haaya aakhira mid ka fiican inay jirtay u shaqaysta macnuhu waa sida walammaa balaga markii uu gaaray xasan almakaana makaankii wa nadara uu firiyey ilaa jumuuci innaasi dadka jumuucoodii kulankoodii wahiya tatuufu ayagoo ku warwareegaya bilqasri lmuniifi qasrigii iyo qasrigii iyo gurigii muniifka ahaa ee si fiican loo hagaajiye loo dhisay ma'kuudatu ma'khuuda birawcati بنائه lagu qabtay dadkii dhismihiisa quruxda iyo wanaagga waa birawcati banaa'ihi dhismihiisa wanaagiisa madhushatan lagu wareeriyey oo ay aad ula yaaban yihiin ay la wareersan darafyaalkiisa iyo barxadaha uu leeyahay waa sictinimadeeda mashduudatan ilaa ilaa bazaacati zaqaarifihi baraacati ilaa baraacati zaqaarifihi quruxdiisa xeelka dheeray leedahay guriga dhismaha mashduudka ahee lagu qabtay quruxda iyo wanaagga iyo zuqrufka uu leeyahay dadkiyo saa u daadaawanayo gurigii waqafa fii muwadil uu dhex istaagay khaiiban asagoo khudbaynhaya waa xasan wa kaana fii jumlati ma qaalahu wixii uu yidhi waxaa ka mid ahaa laqad laqad nadarnaa waan aragnay fii ma fii mabtanaa wixii uu dhisay akhbau akhbahayn inta ugu xun kan ugu xun inta khabiidka ah kan ugu khabiisan dhismuhu dhisay waan u jeednaa fawajadnaa waxaan helnay anna fircawn fircoon shayada inuu dhisay acdama mimaa shayada midkan wuxuu adkeeyey oo kale shayad inuu dhismo adkeeyey fircoon midkan wuxuu dhismo adkeeyey oo kale wabanaa inuu dhisay aclaa maa banaa wixii kan uu dhisay wax ka sarreeya uma ahlaka allaahu ilaahay baa halaagay fircawn wa ataa wuxuu halaagay ilaahay uu dabargooyey maa banaa wixii uu dhisay oo washayada uu qurxiyey uu dhismoodii adkeeyey layta alxajaaj alla xajaaj yaclam muu ogaado anna ahla asamaa'i samada ehelkeeda qad maqatuuhu inay u caraysan yihiin wa وأنa ahla الأرضi arlada ehelkeedana qad daruuhu inay kadinayaan way u sacbinayaan kuwii dhulka joogay dadka cerka joogana way u xanaaqsan yihiin wa madaa wuu watay xasan yatadafaqu asagoo burqinahaya oo iska dabageegeynahaya calىa haada الminwaali usluubka asaga ah suluuga noocaa ah iyo ariiqa wacdiga uu ku waday asagoo burqinaya xataa ashfaqa calayhi ilaa dushiisa uu u cabsaday axad asaamiciina dadkii dhegaysanaya mid ka mid ah fircaanhu xajaaj buu wax ka sheegayaa xajaaj buu ka hadlayaa gurigiisii buu ku jiraa waa boqorkii ninkii meesha haystay nin dadka dhegaysanaya ka mid ah ayaa cabsaday oo wuxuu uga cabsaday min niqmati اxajaaji xajaaj aargudashadiisa iyo ciqaabkiisa faqaala lahu wuxuu ku yidhi wuxuu rabaa inuu hadalka ku xidho xasbuka ya aba saciid xasbuka xasbuka jooji jooji waa nagu filan tahay intaa manaa u baqay faqaala lahu xasanu xasan baa ninkii wuxuu ku yidhi laqad akhada allah ilaahay wuxuu ku qabtay almiihaaqa ballan uu uga qaaday calaa ahli اlcilmi dadka ahlulcilmiga layubayinanhu inay u caddeeyaan linnaasi dadka walaa yaktumuunaysa markaa ka qarinin hay aamusinin buu yidhi daa wa fi اlyowmi اtaali maalintii ku xigtay وفي اليوم التاaلي dakhala wuu soo galay الxajاaج إilىa majlisihi majliskiisii golihii u fadhiisan jiray xafiiskiisii huwa asagoo yatamayaزu la go'go'aya min اlغayri xanaaq aad buu u caraysan yahay وaqاala لjuلasaaئihi dadkii la fadhiyey ayaa wuxuu ku yidhi shalayna way soo dhegaysteen xasan maantana xajaaj bay la fadhiyaan tabban lakum wa وasuxqan buu yidhi hoog iyo dheereen baa idin sugnaatay tabban hoog iyo halaag iyo khasaara lakum adinka idin sugnaatay iyo wasuxqan fogayn laydin fogeeyo wax aad tihiin iyo dad aad tihiin mala buu yidhi yaquumu cabdun ma addoon baa istaagaaya oo min cabiidi ahli اbasrati ahlu basre addoommadooda ka mid ah wayaquul ma odhanayaa fiinaa dhexdeenna maa shaa wuxuu doono an yaquul inuu iska yidhaahdo uma kabacdi laa yajidu fiikum dhexdiina uusan ka helin uu ka waayo man yarudduhu qof ku celiya ow yunkiru calayh ama ku inkira say tahay buu yidhi idinka say wax idinka noqdeen addoon addoommadii basre ka mida wuxuu doonana dhahaya miya waad fafadhisaan idinkana qof u jawaabayo u inkirayana ma laha wallaahi baan ku dhaartay buu yidhi xajaaj la laasqiyannakum waxaan idin cabsiinayaa min demihi dhiiggiisa yaa macshar aljubannaa kuwan fulayaasha ahow biiqyaal baa tii dhammaan haddaan dhiiggiisa idin cabsiinayaa buu yidhi waxaan idin waraabinayaa dhiiggiisa uma amara wuxuu amray bisayfi sayf in loo keeno wannaci iyo maqaar maqaar marka la fidiyo qofka ay daldalayaanba intay ku dul istaajiyaan si dhiigga uu ugu daato seef iyo maqaarka ii keena buu yidhi fa uxdiraa waa loo keenay waa loo soo xaadiriyey wadacaa xajaaj wuxuu u yeeray biljallaad kii wax qalahayay jallaad kii wax dilaaya seefta wax ku dilahayay famaala famaala waaqifan wuu soo istaagay famaala wuu yimid waaqifan asagoo taagan bayna yadayhi xajaaj hortiisa uma wajaha wuxuu u diray ilى اxasani xasan bacda shuraihi ciidankiisii qayb ka mida ah. hadda soo qabta buu dhaha meeshuu joog hala ii keeno maqaarkii waa fidsan yahay seeftiina waa diyaar ninkii dili lahaana xajaaj hortiisuu taagan yahay wa amarahum wuxuu amray an ya'tuuhu bihi inay la yimaadaan xataa la soo qabta buu dhahay ninkii wamaa huwa kama soo wareeginba ilaa qaliilun in yar maahane xataa jaaa alxasanu ilaa xasan la keenay waaka waa la soo wadaaba fashakasat naxwahu alabsaar indhihii baa u taagmay dadkii meesha fadhiyey indhahoodii waxay ku taagmeen xasan dhankiisa fashakasat way taagmeen naxwahu dhankiisa alabsaar indhihii idan waa la dilayaa wawajifad way cabsatay calayhi dushiisa alqulوub qalbiyaanii baa u cabsaday falamaa goortii ra'aa uu arkay alxasanu xasan asayfa sayftii annaca iyo wanaطca maqaarkii wاljallaad kii wax dilaaya xaraka shafatayhi bushimooyinkiisii ama faruurihiisii ayuu dhaqdhaqaajiyey wax yar buu dhagdhagdhag ka siiyey aqbala calى اxajaaj xajaaj buu wacalayhi xasan waxaa ka muuqata jalaalu lmu'mini qofka mu'minka weynaantiisa wa cizatu lmuslimi muslimka sharaftiisa wa waqaaru daaciyi daaciga sugnaantiisa iyo deganaantiisa ila allahi ilahay dadkiisa jidkiisa dadka ugu waca deganaant baa ka muuqata falamaa ra'aahu markuu arkay alxajaaju xajaaj calaa xaalihi haadihi xaaladiisaas ee taas ah, asagoo ku sugan markuu arkay calىa xaalihi haabihi haabahu wuu ka heebaystay marka haybad baa gashay ashadd اlhaybati haybatan u weyn wa qaala la wuxuu idhi haahunaa ya abaa saciid haahunaa soo dhowayn buu bilaabay wuu hilmaamay seeftii iyo maqaarkii meesha yiilay haahunaa halkaan soo fadhiisiya abaa saciid haahunaa may halkaa imow uma kabacdi maa zaala kama uusan zuulin yuwasicu lahu inuu u waasicinayo kursigiisa u bannaynaayo uu u durdurqaayo wayaquul uu leeyahay haahunaa haahunaa soo dhowow intaa fadhiiso wاnnaasu dadkuna yantadiruuna ilay ay fiirinhayaan fii dahshatin si wareer ah waistiqraabin isiyaab ah dahshaa ka muuqata dadka dhiiggiisaan idin cabsiina iyo saana idin yeela ninkii lahaa seefta loo keenay maqaarka oo kursigiisii sariirtiisii ku fadhiisiiyey dadku way la dahsheen istiqraab bay la noqotay wax yaab ah xataa ajlasahu ilaa xasan uu fadhiisiyey xajaaj calaa firaashihi firaashkiisa firaashkuu ku fadhiyey wuu soo fadhiisiiyey walamaa goortii akhada uu qaatay alxasanu xasan majlisahu makaanu fadhigiisa markuu qaatay macnaha markuu fadhiistaa loola baa fiiriyey wajacala wuxuu gudagalay yas'aluhu inuu su'aalayo can bacdi umuuri diin diinta umuuraheeda war haddaan atixiyaadka ka tago maxaan sameeyaa war haddii alla arbar aan himaa maxaan dhahaa war seekada see loo bixiyaa war sooman haddaan degta sanka iska geliba farta sanka geliy see noqonaysaa umuur diinad buuba u galay waa yaab wاlxasanu yujiibuhu xasanna uu jawaabayo calىa kuli mas'alaةi su'aal haabitin qalbi sugan buu ku jawaabayaa inaan qalbi haabit ah iyo wa bayaani saaxiri saaxir caddayntiisa oo kale waayo bayaanta iyo faseexadu waa qismi sixirka ka mid ah suu nebigu tilmaamay ina min albayaan lasixir nin bayaan ahoo faseexad fiican ayuu ugu jawaabay saaxir caddayntiisa oo kale iyo wa cilmin waasicin cilmi ballaaran wixii la weydiiyaba ma aqaan dhihi maayee waa u jawaabayaa faqaala lahu xajaaj xajaaj baa wuxuu yidhi anta sayid اlculamaa culimmada sayidkoodii baa tahay ya abaa saciid abaa saciidow abaa saciidow culimmada oo dhan sayidkoodii baa tahay cirka wax laga maamulaa ilaahay cirkuu wax ka maamulaa wa fi الsamaaءi risqكum wama tuucaduun anta sayid اlculamaaءi ya abaa saciid uma dacaa wuxuu u yeertay bihaaliyatin haaliyad haaliga waa catarka iyo barfuunka moodalka ugu dambeeya markaa soo baxa ee imtiqaana ugu qaalisan ee ugu sarreeya oo markaad maanta marsato labaatan jeer haddaad saabuun ku qubaysatana aan kaa baaba'aynin soo qabta buu yidhi catarka boqortooyada yaala waayaba lahu wuxuu biha catarkii lixya towgarkiisa wawadacwuna soo sagootiyey garabkii gacanta intuu ka soo qabtay buu yidhi khayr allah ku siiya iska bax walamaa kharaja markuu baxay alxasanu xasan min cindii xajaaj agtiisa uu ka baxay tabicahu waxaa raacay xaajib اxajaaj xajaaj waardiyihiisii waa bawaabaha waa waardiyaha xajaaj ayaa dabagalay wa qaala lahu wuxuu ku yidhi ya abaa saciid abaa saciidow laqad dacaaka wuu kuu yeehay alxajaaju xajaaj ligayri maa facala bika wuxuu hadda kugu sameeyey waxaan ahayn buu ku wacay waxaa laguu wacay qoorta in lagaa gooyo kow lagu sii ahayd laakiin soo dhowayntan iyo waxaan aad u jeedo ma ahayn wixii lagu wacay liqayri maa facala bika wa innii anigu la ra'aytuka waan ku arkay cindamaa mar allaala markii aqbalta aad soo qaabishay ood soo gashay wa ra'ayta assayfa seeftii aad aragtay iyo wannaطca qad qad xaragta inaad dhaqdhaqaajisay shafatayka labadaada bushimood iyo faruurood famaadaa qulta maxaa tihi war markaad soo gelaysay ood seefti iyo makhaarkii aragtay afkaa dhaqdhaqaajisaye maxaad dhahday faqaala alxasan wuxuu yidhi laqad qultu waxaan idhi yaa waliya nicmatii nimcadayda allaha weliyey oo tawaliyey oo gacanta ku dhigay wamalaadii midkaan magangelaayayoo cinda kurbatii markay kurbadu ii timaado ijcal yeel naqmatahu xanaaqiisa bardan qabow wasalaaman iyo nabadgelyo calaya dushayda iiga dhig kamaa jacalta annaara saa dabkii uga dhigtay bardan wasalaaman calaa ibraahim intaasaan iri buu yidhi sida aad ibraahim dabkaba uga demisay ilan dabkii wax gubaayeyba ilaahay hadduu demiyey nabadgelyo iyo badbaadana uu uga dhigay kan xanaaqaysana ilaah lama xuska subxaana wa tacaala naqmada iyo xanaaqa iyo ciilka uu ii qabo bardan wasalaaman ilaahu iiga dhig qabow iyo nabadgelyo calaya korkayga kamaa jacalta annaara saa dabka uga dhigtay bardan wasalaaman calaa ibraahiim walaqad kahura waxaa batay mawaaqif alxasan albasriy xasan albasri mawaaqiftiisa haadihi ee taa ah maca alwulaad wulaadi walumaraa madaxdii fa kaana yakhruju wuxuu ahaa mid baxa oo soo baxa min kullin minhaa mid kastoo ayay ka mid ah markuu ka soo baxayo cadiiman mid ku weyn fii acyuni dawi sulطaan dadka madaxda indhahooda dadka sulطaanka u saaxiibka ah ayagoo weynaynaya ayuu ka soo bixi jiray casiizan sharaf lahoo billaahi alla sharfay maxfuudan la xafidayoo la ilaaliyey bixifdihi ilaalinta ilaahay min daalika waxaa ka mid ah ana bacda an intaqala min daalika arrintaa waxaa ka mida annahu bacda an intaqala markay usoo soo guurtay u wareegtay alkhaliifatu khaliifadii azaahidu ee zaahidka ahaa cumar ibni cabdilcasiis markuu u guuray dheh min daalika annahu bacdan intaqala markuu u guuray ee uu aaday alkhaliifatu azaahidu qaliifkii zaahidka ahaa cumar ibni cabdilcasiis ilaa jiwaari rabbihi rabbigii xaggiisa waa markuu dhintay oo waaalat alkhilaafatu khilaafadiina ay u soo wareegtuu qabsaday ilaa yaziid bin cabdilmelik wallaa cala alciraaq ciraaq wuxuu madax uga dhigay ninka yaziid bin cabdilmelik la yidhaahdo ciraaqii xasan joogay yuu wuxuu barsaaf uga dhigay cumar ninka lagu magacaabo cumar ibnu hubayra alfazaariyu ninkaasuu dhahay adiga meesha iiga noqo baransaaf uma kabacdi zaadahu waa u ziyaadiyey baslatan fidin fi suldaani xagga awoodda fa adaafa ilayh wuxuu ugu daray khuraasaana aydan ciraaq keliya mee khuraasaanna adaa madax kaa buu yidhi wa saara yaziid fi nnaasi wa saara yaziid yaziid wuxuu ahaaday fi nnaasi dadka dhexdooda siiratan dhaqan buu la soo baxay hayra siirati salafihi alcadiim ninkii asaga ka horeeyey waa cumar ibn cabdilcasiis siiradiisa iyo dhaqankiisa dhaqan aan ahayn buu la soo baxay nin markuu madaxtinimada qabsaday kibray oo wax badan sameeyuu noqday fa kaana wuxuu ahaa yaziid yursilu mid u soo diray ilaa cumar ibni hubayr bilkitaabi walqad buu usoo qorhayaa tilwa alkitaabi kitaab ka dambeeya warqad warqad buu usoo diraa mar walba waya'muru wuxuu ku amrayaa biinfaadin inuu fuliyo maa fiiha waxa ku dhex qoran warqadda walow kaana haba ahaado mujaafiyan wax ka fog lilxaqi xaqa axyaanan mararka wal ka mid ah xataa waxaan xaqahayn haddaan kuu soo qoro fuli buu yidhi ilan dhaqankii cumar waxaan ahayn buu la yimi fadacaa cumar ibnu hubayra wuxuu u wacay kullan mid kasta oo min alxasan albasriy iyo wacaamir ibnu shuraaxbiil wuu noo imaan doonaa taariikhdiisa labadaa nin buu u wacay almacruufi macruufkana ku ahaa bishacbi shacbi baa la ohan jiray shacbiya ninka la yidhaha abi xasan albisri buu u wacay wa qaala lahumaa wuxuu ku yidhi inna amiira almu'miniina mu'miniinta amiirkoodii yaziid bin cabdilmelik ahaa faqad istakhlafahu allaahu ilaahay baa wuxuu u dhiibay oo khaliif uga dhigay calaa cibaadihi addoommadiisa wa awjaba waxaa lagu waajibiyey dadkiina taacatuhu inay ateecaan cala eh, annaasi dadka wa awjaba aacatahu adeecitaankiisiina way waajibto cala annaasi dadka korkooda inay ateecaan waqad wallaanii anigana wuxuu madax iiga dhigay maa tarawna waxaan aad arkaysaan oo min amri lciraaq ciraaq amarkeeda ah uma zaadanii waa ii ziyaadiyey haddana fawallaanii wuxuu ii tawaliyey farisa faris xaggeedii wahuwa yursilu ilaya wuxuu ii soo diraa axyaanan marmar kutuban waraaqo ya'murunii fiiha uu igu amrayo biinfaadin inaan fuliyo maطma'annu ilaa cadaalatihi laa maa shay laa aطma'inu aanan xasilin oo aanan raalli uga noqonayn ilaa cadaalatihi cadaaladiisa waxaan xaq ahayn yuu i amrayaa fahal tajidaani ma ii heli kartaan lii aniga fii mubaayacatii mubaayacadayda darteeda iyaahu asaga aan ula mubaayacooday iyo wa infaadi awaamirihi awaamirtiisa fulitaanka aan fulinayo makhrajan makhraj fi diini diinka wax daliil ah ma ii heli kartaan idinkaa culimadii ah nin madax ah nin madax ah waaye saan ma sameeyaa hadduu dhaho oo nin madaxa uu kuu waco inaad iska tawiilisood meel kale iska gagashay noqonaysaa marka wuxuu yidhi bal makraj ii sameeyo ma ii heli kartaan waxaan makraj uga noqdo faajaaba waxaa jawaabay ashacbiyu marka hore shacbigaa jawaabtii qaatay jawaaban fiihi jawaab ay ku sugan tahay mulaaafata mulaaafa u dhibrin lilkhaliifati khaliifka loo dhibrinayo wa musaayaratun iyo la socod lilwaali waaliga sida uu inuu iskala socdo mulaaif makruuh baa tahay nin la igraahay baa tahay dhib ma laha iska sameey wixii samey uu ku dhaho xataa dee diinta waafaqsanayn waa iska wuxuu sameeyey mulaatafo wاlxasanu saakit xasan waa aamusan yahay xasanna saakit uu yahay uu aamusan yahay faltafata cumar cumar ibnu hubayr waa ninkii waaligahay wuxuu eegay ila alxasan markuu ka dhagaystay ninkii shacbi ahaa xasan buu fiiriyey wa qaala wuxuu dhahay maa taquulu anta yaa abaa saciidin abaa saciido maxaad ohan lahayd adigana bal wax isii faqaala wuxuu dhaha yabna hubayr khifi illah ilaahay uga cabso fii yaziid yaziid allah ولا cabso walaa takhaf yaziid fi illaahi yaziid allah uga cabsanin macnaha inaad ka cabsato yaziid wax ilaahay subxaana wa tacaala amray aad uga cabsato ha samayn laakiin ilaahay ka cabsa subxaana wa tacaala yaziidna alla uga baq waclam ogow ana allaha ilaahay jalla inuu kaa mancinayo min yaziida yaziid inuu ilaahay kaa mancin doono kaa celinaayo wa anna yaziid laa yamnacuka min allah laakiin yaziid ilahay kaama celin kara subxaana wa tacaala laakiin yaziid ilaahay wuu kaa celin karaa rabbi awooddiisuu kaaga celin waad ujeeddaa haddaba sida xaalku noqdo xasan uu ilaahay u badbaadiyey subxaana wa tacaala ya bna hubay inahu shaniya yuushiku waxaa soo degdegaya an yanzila inuu kugu soo dego bika adiga malakun malak haliidun adag shadiidun daran laa yacsi allah aan alla caasin maa amara wuxuu amro fayuziilaka uu kaa qaado uu kaa zuuliyo uu kaa kor qaado can sariirika haadaa sariirtan ee tan aad fuusho wayanqulaka uu kuu guuriyo uu kaa qaado dha uu kaa wado min ficati waa sictinimo oo qasrika qasrigaaga ah uuna ku geeyo ilaa diiqi qabrika qabrigaaga ciriirigiisa sariirtan boqortooyada malag kaa wadaa waa malakulmoode kadibna qabri ciriiri ku geeyo ogow buu yidhi xayu meel laa tajidu aadan ka helayn hunaaka meeshaa yaziid yaziid ma joogo ogow wainamaa tajidu camalaka camalkaagii baad ka helaysaa alladii camalkaasoo khaalafta fiihi aad ku khilaaftay fiihi gudihiisa rabba yaziid yaziid rabbigii khalqay rabba yasiid aad ku khilaaftay yabna hubayr innaka adiga intaku haddaad ahaata maca allaahi ilaahay micigiisa tacaala sareeye wa fii taacatihi taacada alle yakfika wuu kaa kaafinayaa ilaahay wuxuu kaa kaafinayaa ou kaa ilaalinayaa baafiqata yasiid yasiid shartiisa ibni cabdilmelik fi اddunya wاlaakhira baafiqata yasiid buu kaa ilaalinayaa adduun iyo aakhiraba wain taku haddaad ahaato maca yaziid yaziid la jirhkiisa fii macsiyati اllaahi tacaala wax ilaahay loogu caasinaya fa ina allaha ilaahay markaa yakiluka wuxuu kuu dhiibayaa ilaa yaziid yaziid baa lagu tala saaranayaa bal ha kuu waxa kuu taro waclam ogow yabna hubayr annahu laa taacata adeecitaan ma jira limakhluuq qof makhluuqa lagu ateeca kaa'inan man kaana wuxuu doona ha ahaado fii macsiyati اlkhaaliqi caza wajalla khaaliq wax loogu caasinayo fabakaa cumar ibnu hubayr wuu ooyey xataa ilaa ballalad ay qoyday dumuucuhu indhihiisa ilintiisa lixya towgarkiisa wuu ka soo leexday can shacbi shacbiuu ka soo leexday naga tag buu yidhi adi ila alxasani xasan buu usoo iishay wabaalaqa wuxuu ku xeel dheeraaday fii icdaamihi wa ikraamihi weynayntiisii karaamayntiisa falamaa kharaja markay ka soo baxeen labadoodaba min cindihi boqorkii agtiisa tawajaha waxay soo aadeen ila almasjidi ama masaajidka ay soo aadeen faاjtamaca calayhim annaas dadkii baa ku soo aruuray ilan maanta madaxweynihii baa u wacyi barasaafkiiye akhbaar baa laga sugayaa wajacaluu dadkii waxay guda galeen yas'aluunahumaa inay su'aalayaan can khabarihimaa khabarkooda maca amiiri alciraaqayn labada ciraaq amiirkooda wixii dhex maray failtafata ashacbiyu shacbi baa marka hore eegay ilayhim dadkii wa qaala wuxuu ku yidhi ayuha annaasu dadow man istadaaca qofkii awoodi karo minkum adinka idinka mid ah an yu'hir allaha inuu ilaahay doorto caza wajalla calaa khalqi uu ka doorto fii kulli maqaamin meel kasta falyafcal ha sameeyo waxa lagu badbaadaya waa doorasho ilaahay aayad alle ha dhinac marin qofkii ilaahay dooranaya khalqiga ka dooranaya ha sameeyo fa aladii macbuudkii nafsii nafsadayda biyadihi gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartaye maa qaala alxasan xasan uma dhihin licumar ibni hubayr qowlan hadal ajhaluhu aan jaahil ka ahay intaa xasan uu sheegay an waa aqiinay buu yidhi waa dhihi karay walaakiin aradtu waxaan ula doonay fii maa qultu wixii aan dhahayey wajhan weji baan ka rabay ibnu hubayra ibnu hubayr ibnu hubayr inaan agtiisa weji ka helo wa araada fii maa qaalahu xasan wuxuu yidhina waxa uu la doonay wa araada fii maa qaalahu xasan wuxuu dhahayna wuxuu ula jeeday wajha allah ilaahay wejigiisa faaqsaanii allah alla iga fogeeyey min ibni hubayr waaba inacay buu yidhi meeshan isdhahay u dhowaawe weji ka hel faaqsani allah ilaah baa fogeeyeyba min ibni hubayr wadanaahu minhu xasana alla u dhoweeyey waxababahu ilayhi jeclaysiiyeyna saasay xaaladdu markaa noqotaa inta badan markaad ilaahay qabsato xaqana aad ku socoto ilaah baa ku saacidaya subxaana wa qisada xasan albasri waa qiso cajiib badan waana qiso markaa dheer sidaa darteed arrimooyin kale oo arrimooyinkiisa ku saabsan oo aad iyo aad uga sii macaan badan ayaa noo imaan doonaa waqad caashaa laakiin meesha ay noo joogto habeen dambaano kasii qaadi doonaa haddii rabbi idmo ilah waxaan ka barayna xaqana waafajiyo taacadiisana markaa nagu sugo bilahi tawfiiq wallahu subxaana wa tacaala